alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira kollay mowduuca aynu ballansanayn wuxuu ahaa kitaabkii balaaqada ahaa inaynu markaa laqbayno waxaan ka yaro horraysiinaynaa xoogaa bal hadda ku saabsan muqadimo oo bal carabiyada aynu yaro taabanayno marlabaadkana hadalku u badnaanayo balaaqada iyo culammadii wax ka qortay inaynu wax ka tilmaanno ugu horrayn cilmiga carabiyadu waa muhim waayo diinteenna ayaa carabi ku timi oo qur'aanka iyo xadiiskuba waa carabi innaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan ilaahay waxau inoo sheegay inuu qur'aanka ka yeelay carabi ka yeelay carabina waxaa looga yeelay si markaa loo fahmo oo loo weeleeyo waxaa lagu soo dejiyey luqo carbeed oo bayina oo waadixa lagu soo dejiyey qur'aankii lama fahmi karo haddaan carabiyadii la baran qur'aankana looma soo dejin keliya in la akhristo oo lagu tukado oo lagu cibaadaysto ee in la fahmo oo lagu tadabburo oo macnihiisa la dhuuxo oo lagu camal falo lagu dhaqmo ayaa ka mida maqaasidda loo soo dejiyey kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab allah wuxuu inoo sheegay inuu qur'aanku yahay kitaab uu ilaahay soo dejiyey ujeeddada uu soo dejiyeyna ay tahay in lagu tadabburo attadabbur waa maxay waa tafacul min addubur waa tafacul oo laga keenay erayga dubur laga soo qaatay duburu shay wa aakhiru shayga dubirtiisu waa xaggiisa dambe sidaynu ku garan karro dubur alxayawaan iyo wixii la mid ah marka attadabbur waxay noqonaysaa alfaadda iyo xuruufta iyo kelimaadka macnayaasha ka dambeeya in la ysku dayo in lala soo baxo la fahmo macaanidii qur'aankana lama fahmi karaayo haddaan carabigii la garanayn marka garashada carabiga la garanaya waa lagama maarmaan in loo aqoon yeesho carabigii la bartaa waxay ka mid tahay min culuumi alwasaa'il oo cilmiyada waxaa loo qaybiyaa culuumu almaqaasid iyo culuumulwasaa'il baa loo qaybiyaa cilmiyada qaarkood waa cilmiyo loogu tala galay in lagu gaadho cilmiyada maqsuudka daatadooda u ah cilmiyada qaarkoodna waa cilmiyo maqaasid ah oo iyaga laftooda daatadooda loo rabo marka culumta carabiyadu waxay ka mid tahay culuumul wasaa'il bay ka mid tahay hadday tahay naxwaheeda iyo hadday tahay sarfigeeda iyo hadday tahay balaaqadeeda iyo hadday tahay mufradaadkeeda kullu daalika waxay soo gelaysaa min culuumi alwasaa'il naxwihii waxaa lagu fahmayaa taraakiibta iyo xidhnaanshaha ay kelimaadku isku xidhan yihiin baa macnaha laga qaadanayo naxwihii bay ku xidhantay yaa loo isnaadiyey yaa loo tiiriyey yaa arrinku ka dhacaya iyuu ku wajahan yahay yuu ku duldhacayaa yuu ka dhacayaa yacni waxay ku xidhan tahay naxwe mawaadka lugawiga garashada la garanayaana waxay ku xidhan tahay cilmu luga in la barto oo almawaadda alugawiya in loo aqoon yeesho haddii mawaad fara badan oo carabiya aan la garanaynin dee lama fahmaayo hadalkii markaa carabiga ahaa mid markaa si fiican loo fahmayo maaha wax waa laga fahmayaa laakiin lama wada fahmayo sarfigii waxaa ku xidhan kelmadaha iyo ishtiqaaqyadooda iyo siday isu beddelayaan iyo kelmadda kelmadda laga soo qaatay baa lagu fahmaya lagu garanaya shakhsigu haddaanu sarfigii garanaynin maadooyinkii baa iskaga qaldamaya oo wuxuu moodi karaa maaddo ayuu wuxuu u qaadan karaa maaddo kale inay tahay sida laga sheegay qaar inay ku fasireen walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun walaa taqfu ha istaagin wuxuu mooday waqafa yaqifu inay maaddadu tahay dee mana aha waqafa yaqfu marka cilmu sarfi inaanu garanaynin baa keensaday shakhsiga odhanaya walaa taqfu waxaa macnaheedu yahay istaagi ee qafaa waa raacay yaqfuu waa raacaya walaa taqfu ha raacin waxaan cilmi kuugu sugnayn ha raacin baa macnuhu yahay marka waxaa muhim ah in loo aqoon yeesho aad bay muhim u tahay qaar kale waxaa laga sheegayey inay ku fasireen yudacuuna inay ku fasireen waa looga yeedhaya yudacuuna ilaa naari jahannama dacaa maaddaduna waa daca yaducu waa mudacaf sulaasi ah waa addafcu bicunfin addacu waxaa la yidhaahdaa marka cid loo riixo si aday ku jiro loo riixo ayaa waxaa la yidhaahdaa addacu ayaa la yidhahdaa marka dacaa yadcuu iyo daca yaducu waa laba maado kala duwan qaar kale waxay moodeen kifaatan inay la macno tahay bimacnaa kifaayadii alam najcal alarda kifaata arladu mid idinkaafinaysa miyaanaan ka yeelin de mana aha maadadu taa waa kafata maaddadu oo ta'du waa asal ee kafaa maaha kafatana waxay tahay bimacnaa jamaca waa kulmiyey waallaa nakfita thawban walaa shacran allaa nakufana waa loo soo wariyey marka alkaftu wuxuu noqonayaa aljamcu wadammu marka waxaa loo baahan yahay carabiyadii in la barto hadday tahay naxwaheedii iyo hadday tahay sarfigeedii iyo hadday tahay balaaqadeedii mid walba in loo aqoon yeeshaa loo baahan yahay si diintii si fiican loogu fahmo oo loogu aqoon yeesho haddaynu u soo gondodegno cilmiga khaas ahaan hadda uu ku saabsan yahay kitaabkeennu oo cilmiga la yidhaahdo albalaaqa cilmu albalaaqa waa cilmi ka mida culuumulcarabiya cilmiyada carabigana culammadu waxay yidhahdeen waa badan yihiinoo laba iyo toban cilmaa lagu sheegaa si kastaba ha u kala muhiimsanaadaani marka balaaqada laba ayaa laba iyo tobanka ka mid ah balaaqaduna waxay ka koobantahay saddex cilmi saynu arki doonno insha allahu tacaalaa waa cilmu lmacaani oo isagu aham ah oo aad u sii muhiimsan iyo cilmulbayaan oo ku soo xiga iyo cilmu lbadiic oo isagu duunahuma ah oo ka hooseeya saas aawadeed lmacaani iyo cilmulbayaan waxaa la ictibaariyaa culuumulcarabiya laba cilmi oo ka mida inay yihiin toban kalena lagu darayo cilmulbadiicu waa iska tabac isagu cilmi mustaqila inuu yahay lagama dhigo waa muxasinaat lafdiya aw macnawiya saynu arki doonna insha allahu tacaala oo waxbuu ka qorayaa kollay kitaabkeenna marka waxaa sii muhiimsan labada cilmi ee kale cilmulmacaani iyo cilmulbayaan waxaana labada sii muhiimsan cilmiga sii horeeya oo cilmulmacaani ah cilmiga balaaqada barashada la baranayaa waxaa ku xidhan macaanida oo sidii loo fahmi lahaa macnayaasha ayaa ku xidhan waxaa laga sheegay nin faylasuufa ayaa wuxuu yidhi luqada carbeed waxaa ku sugan xashwi waxyaalo badan oo layskaga yskaga cabbeeyey waayo jumal badan oo isku macno ah oo haddana dheeraad kale lebaa jirta buuli mar waxay odhanayaan zaydun qaama ama qaama zaydun mar kale waxay odhanayaan zaydun qaa'imun mar kale waxay odhanayaan inna zaydan qaa'imun mar kale waxay odhanaya inna zaydan la qaa'imun kullu daalikana waa bimacnan culammadii carabiyada qaarkood ayaa ka jawaabo waxay yidhaahdeen waanu garanayn ee isku macno ma aha taraakiibtaa uu sheegay macnayaashoodu waa kala duwan yihiin waayo marka la yidhaahdo zaydun qaama waxay sheegaysaa mujarad ficilkaasi inuu dhacay zaydun qaa'imun waa la mid xoogaha ka sii qawiysanaadeen oo waa ka adag yahay zaydun qaa'imun iyo zaydun qaama xoogaa waxa yaro ablaqa ah zaydun qaa'imun marka cid khaaliyu dihni ah oo aan markaa wax inkaara oo arrinkaa diidan yahay amaba ka shakisan yaho mutaraddid ka yahay aan lagu ogsoonayn baa lagula khitaabayaa marka la odhanayo zaydun qaama ama zaydun saafara ama zaydun qadima wax inkaara laga fili maayo wax taraddud iyo shaki ana lagama filayo laakiin marka lays yidhaahdo armuu ka shakiyaa oo arrinkii ka shakisan yahay wuxuu u baahan yahay in nowcan maa loo adkeeyo ayuu u baahan yahay waa loo tawkiidinaya hadduu inkirana waa loo sii adkaynayaayo aad baa loogu sii akidayaa masalan waa ka taraduday waxaa la odhanayaa inna zaydan qaadimun ama zaydun qaadimun ama in yar baa laga sii adkaynayaa waxaa la odhanayaa inna zaydan qaadimun waaba inkiray oo wuxuu idhi may inuu yimaaddaa ma dhici karto abadan waxaa la odhanayaa inna zaydan laqaa'imun laamkani tawkiid buu sii keenaya ama dhaarba xataa loogu sii daraya waxaa la odhanaya wallaahi ina zaydan laqaa'imun kullu daalika waxaa lagu garanaya cilmu albalaaqa oo likulli maqaamin maqaal bay culammadu yidhaahdaan maqaam kastaaba hadal buu leeyahay marka hadalkii ku habboonaa in la yidhaahdo ayaa cilmu cilmulbalaaqa keensanaya afkeenna laftiisa waa ku dareemaynaa waxyaalaha qaarkood masalan ruuxaan waxba lagu inkirin oo khabar markaa caadiya ayuu sheegayey inkaar wax la yidhaahdo iyo taradud iyo shaki la yidhaahdo la filayaana ma jiro intuu istaagay buu wuxuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa dhaar buu dhaartay waxaan ku dhaartay ilaaha mid xaq lagu caabudaa aanu jirin isaga mooyaane ayuu ku dhaartay wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa ina salaata alcishaa'i qad uddin salaaddii cisho waa la addimay yacni weliba wuxuu markaa geliyey tawkiidaad badan waxaa laga yaabaa dadku inay istiqraabaan ruuxa ma waxbaa kasi ah maxaa dhaartan iyo hadalkan uu sidan u adkaynayo ee uu sidan markaa tawkiidaadkan badan ugu daray maxaa keensaday isagaa wax ku sugan yihiin inaanu saaxi ahayn yustaqrab laakiin si caadiya ah hadduu isaga yidhaahdo salaaddii cisho waa la addimay laa yustaqrab laakiin qaabkan uu u hadlayo ee intaasoo tawkiid uu iska daba keenayo maqaamkii inaanu ansab ku ahayn oo munaasib u ahayn ayaa markaa la garanaya marka cilmiga balaaqada fahamka hadallada macnayaashooda la fahmayo hadday tahay qasriga iyo qasri la'aanta in la koobaayo iyo inaan la koobayn hadday tahay in waxadfan yihiin iyo inaan waxadfanayn hadday tahay taqdiimka iyo taakhiirka iyo xikmada ku jirta in la hormariyo wakhtigay labaduba bannaan yihiin hadday tahay marka waxa weeye marka la ysku cadfo macnaha ka dhalanaya marka la kala gooyana macnaha ka dhalanaya kullu daalika waxay khuseeyaan cilmu lbalaaqay khuseeyaan cibaaraadku siday u kala ablaqsan yihiin siday maqaamada u kala haboon yihiin cilmulbalaaqa ayay khuseeyaan marka waa cilmi muhim ah muhimmadda cilmigani leeyahayna waxaa laga qaadanayaa kow waa midda koowaadee waxaa lagu garanayaa icjaaskii qur'aanka inuu qur'aanku mucjiz yahay cilmulbalaaqa ayaa lagu garanaya carabtu carabiga aad iyo aad bay ictinaa u siin jirtay uguna dadaali jirtay fasaaxada iyo balaaqadana waa isugu faani jireen khudbadaha waa la ysu dhigan jiray wakhtiyada qaarkood oo wufuuddu markay yimaadaan cid aftahana ayaa khudbadayn jirtay cid kaloo aftahana u jawaabi jirtay dhoolla tusad baa khatiibbadu ay dhigan jireen inay isu dhoolla tusanayaan saas si layaa gabyaaga caynkaasoo kale ayaa ka dhici jirtay in waxa weeye laysu gabyo waxaa dhici jirtay wakhtiyada qaarkood meelaha majaamicda la ysugu yimaado sida suuqu cukaad marka la ysugu yimaado meel khaymo ah baa la samayn jiray shucarada ayaa tegi jirtay nin khabiir ah oo shucaradii rugcadaaga ahaa ah ayaa fadhiisan jiray markaasaa shicirada loo bandhigi jiray maanaa gabay wanaagsan mise isagaa gabay wanaagsan markaasaa uu kala xukumi jiray yacani gabaygaas ayaa wanaagsan gabaygaasi halkaasuu ka jaban yahay oo fasaaxadiisa ama balaaqadiisu uu nuqsaani kaga jirtaa iyo wax la mid a fasaaxadii iyo carabiyadii ay isugu faani jireen baa lagu cajsi geliyey oo waxaa loo keenay kitaab qur'aana nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam loo soo dhiibay kitaabka qur'aanka oo fasaaxadoodii iyo balaaqadoodiiba aamusiiyey oo ifxaam ku sameeyey markay eegaan waxay arkeen inaan waxba fasaaxadoodii iyo balaaqadoodii aynay kaga dhacayn bayaanka qur'aanka iyo balaaqada qur'aanka gaaladii qaarkood ayaa qiray waxay yidhaahdeen gabayga waa aqaanaa ma aha marka waxaa gabay waayo gabayga hasajkiisa iyo rajaskiisa iyo noocyadiisa kala duwan baan aqaanaa midna waafiqi maayo maaha wallaahi ina fiihi la xalaawa wa ina calayhi la talaawa wa ina aclaahu la musmir wa ina asfalahu la muqdiq tacaabir noocaasa waatay ka cabireen oo qur'aanka ay ku ammaanayaan waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa'u qabla alasdiqaa fadlina waxa ah cadowyadu waxay qiraan waayo gaaladii baa sidaa qirtay qur-aanka wax la mid inaanu jirin kadib waa la cajsi geliyo waxa la qur'aankaa mid la mida la kaalaya soo maydaan odhan xagga ilaahay kama iman ee bashar baa la yimi la kaalaya qur'aankan mid la mida falyatu bixadiisin milih waa la iman waaye waana loo sheego weliba waxaa la yidhi haddaad dhammaantiin isu wada tagtaan jinni iyo insi oo iswada kaalmaysataan oo qalin qalindaraalaysaan qur'aankaa mid la mida lama imanaysaan waxaa la ogsoon yahay shicirada waxay yidhaahdaan soomaalidu gabayga qalindaraalayskaa ee shucaro kala duwane ay isu geegeeyeen ee midba qayb soo tuuray gabayga noocaasi waa gabay khatar u noqdaa waayo shakhsi keliya ma tirin waa qalindaraalays waxaa lagu yidhi dhammaantiin isu wada taga lama iman kartaan haddaa iswada kaashataan qul la in ijtamacat alinsu waljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilih laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira ilaahay intuu dhaartay ayuu wuxuu ku dhaartay dhaartu waa muqadara waalmuqadaru kalmadkuur culammaduna qaacid ahaan waxay yidhaahdaan muqadarku wuxuu ka dhigan yahay sidii wax la sheeguu ka dhigayay ay wallaahiya lain ijtamacat ilinsu waaljinnu calaa an ya'tuu bimili hada alqur'aan ilaahay baan ku dhaartaye haddii jinka iyo insigu dhammaantood isu wada tagaan oo isu kaashadaan qur'aankan mid la mida inay la yimaadaan laa ya'tuuna bimilih mid la mida lama imanayaan walow kaana bacduhum libacdin dahiira qaarkood ba qaarka kale ha kaalmeeyaane mid la mida marnaba la iman maayaan waxaa la ogsoon yahay cid haddii waxay awood u leedahay la yidhaahdo kuma dhacdido ma awoodi kartid oo arrinkaa lagu careeyo ficil gaaraa qaada iyo xamaasad gaara oo carayntaa lagu careeye la yidhi lama iman kartid oo kuma dhacdid ma samayn kartid waxaa laga yaabaa isagoo marka hore aan islahaynba samee inuu ficiltan u sameeyo dee marka lagu yidhi dhammaantiin haddaa iswada kaashataan oo carab oo dhamm iskaalmaysato oo ay cajamta weliba kaalmaysato oo ay jinniga kaalmaysato jinka u yeedhato oo dhammaantood ay isugu wada tagaan qur'aankaa mid la mida marnaba lama imanayaan waxay ka dhigan tahay la kaalaya isu wada tago arrinkaa markay la iman waayeen waxay caddaynaysaa dee wax alla waxay iska hakranayeen inayna jirin qur'aanka icjaaskiisiiba caddaanaya carabtu hadalladay ammaani jireen ay ku sheegi jireen inay baliiq yihiin waxaa ka mid a hadalkay odhan jireen alqatlu anfaa lilqatli dil baa dil yacni markaa riixid og oo baajin og dil baa dil baajin og maxaa laga tilmaamayaa alqatlu anfaa lilqatli ruuxii wax dila ee gacan ku dhiigle ah haddii la dilo dilkii waa laga caagayaa oo ilaashad qofku ilaashanayo naftiisa ayaa laga yaabaa dadkii kalena inuu badbaadiyo hadalkaa waxay odhan jireen ma ablaqa waa hadal baliiqa oo aad u xeeldheer oo cajiiba oo kayta oo kayta ah ilaahay qur-aanka wuxuu ku keenay mid ka ablaqsan oo ka waadaxsan oo ka bayaan badan oo ka yar xagga xuruufta fi lqisaasi xayaa filqisaasi lqisaasi xayaa xuruuf ahaan waa ka yartahay oo xuruufta la akhrinayo marka la tiriyo waa fa'da iyo laamka iyo qaafka iyo saadka iyo alifka waa shan waa saadka iyo xa'da iyo ya'da iyo alifka iyo ta'da iyaduna waa shan kale waa cashru kalimaat haddii lagu daro labada aan la akhrinayn haddii lagu darana waa laba iyo toban xaraf alqatlu anfaa lilqatli alqatlu waa shan anfaa waa afar lilqatli waa shan kale waa afar iyo toban xaraf macnaha hadalkaasina waa qaamid alqatlu anfaa lilqatli wuxuu u baahan yahay sharax iyo caddayn laakiin macnaha aayaddu waa waadix culamada qaarkood waxay yidhaahdeen toban weji ayay kaga ablaqsan tahay fi lqisaasi xayaa alqatlu anfaa lilqatli casharatu awjuh bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen in laysbarbardhigaba ma aha saynu ku arki doonno ibnu cusaymiin odhanaayo waayo waa kalaamullaah kalaamullaahina waa sifo ilaahay sifaadka ilaahayna sifaadka khalqiga lama mid aha marka in la barbar dhigo marka hore maaha laakiin culammada markaa dhigaysa hadalkan odhanaysa waxay doonayaan balaaqada qur-aanka inay caddeeyaan bay uga jeedaan ee waa tartami karaan ama waa isu beegtoomi karaan ama waa isku dhowaan karaan muraadkoodu maaha muraadkoodu saas maaha ee waxay doonayaan inay bayaamiyaan oo dadka aan fahmaynin ay u caddeeyaan wejiyada ay kaga ablaqsanta oo kaga xeel dheer tahay ee waa garanayaan kalaamka ilaahay inuu ka mudan yahay kalaamka khalqigiisa wa haakada waxay culammada markaa qaarkood ay yidhaahdeen qur'aanka kelimaadkiisa kelmad kasta meesha ay ku sugan tahay kelmad kale oo booskeedaa buuxin kari lahayd lama heli kara bay yidhahdeen hadda waa fii jamiic alqur'aan hadday kelmad tahay hadday xaraf tahay hadday ficil tahay hadday isim tahay meesha ay ku sugan tahay kelmad kaloo booskeeda buuxin kari lahayd ama ablaq ka noqon kari lahayd oo la odhan kari lahaa ma jirto dhammaan kelimaadka qur'aanku waxay u dhigan yihiin sidii ugu kamaalka badnayd marka icjaaskii qur'aanka lagu haleelaya qur'aankii mid la mida markay la iman waayeen waxaa lagu yidhi toban suuradood oo suwarka qur'aanka la mida la kaalaya faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaatin tiina waa la iman waayeen markii dambe waxaa lagu yidhi fatuu bisuuratin min milih faatuu bisuratin milih laba aayaodoo qur'aana suurad suwarka qur'aanka la mida la kaalaya bacdu alculamaa ayaa waxay yidhaahdeen icjaasku wuxuu ku sugan yahay suura tawiila ayuu ku sugan yahay la suurati alqasiira suurad gaaban oo aan dheerayn icjaasku kuma sugna qowlkaasi waa baatil baatil baatil waayo waa midda koowaada ilaahay waa itlaaqay faatuu bisuuratin min mislih haddii suuradda dawiilade dheer oo keliya uu icjaasku ku sugan yahay oo qasiirada aanu ku sugnayn suuradda gaaban ee xuruufteed iyo kelimaadkeedu kooban yihiin aanu ku sugnayn waa la qaydi lahaayo waxaa lagu qaydi lahaa tawiila ama mutawasita si aan qasiiradii u soo gelin lama qaydina waa la itlaaqay faatuu bisuuratin min milih itlaaqu wuxuu caddaynayaa aya suura oo suwarka qur'aanka ka mid mida ah inta xaddiga lagu samaynayo sidaasaa dalaaladu ku tusinaysa hadday dhici kari lahayd mana dhicin mana dhici doonto mana dhacayseen suurad gaaban suurad la eg inay awoodi kari lahaayeen mid la mida way la iman lahaayeen lamana iman waxaa la soo naqliyaa musaylimata alkadaab musaylimah waa bikasri illaam ayaa wuxuu arkay nin quraysh ka mida oo markaa weli aan islaamin oo markaa gaal ahaa markaasuu saaxiibkii ka warran markaasi waxaa lagu soo dejiyey suura qasiira wajiiza baliiqa suurad kooban oo xeel dheer baa lagu soo rogay markaasuu bal hadday gu akhri dabeedna wuu ku akhriyaa layidhi markaasuu aamusay markaasuu iminka waxaa laygu soo rogay mid la mid ah markaasuu haye markaasuu yaa wabaru yaa wabaru innamaa anta udunaani wasadrun sadrun wa saa'iruka xaqirun naqirun wuxuu doonay inuu tii mucaaradeeyo markaasaa bahal yar oo la yidhaahdo wabar baa jiraa oo beledada qaarkood ku sugan afrikada qaarna ku sugan oo qaarkaa hore u weyn inta dambana u yar waa bahal yaroo bahalaha dee yacni saxraaga iyo meelaha iska jooga ka mid ah intaa dambuu u yar yahay intaa horena waa u weyn yahay shafka iyo dhegaha iyo intaa waa u weyn yahay inuu la hadlayo ka dhigay markaasuu yaa wabaru yaa wabaru wabarow wabarow inamaa anta udunaani wa sadrun waxaa tahay laba dhegood iyo markaa waxa weeye sakaar baa tahay laba dhegood iyo sakaar ayaa tahay buuri wasaa'iruka xaqirun naqirun intaada kale waa wax yar oo dee naqan weeye waa baabbaha intaada kale ninkii qurashiga ahaa ee markaa gaalka ahaa ee la hadlayay baa wuxuu ihi wallaahi waad garanaysaa inaan garanaayo inaad been sheegayso canaaba garanaya adiga laftaadu waad ogtahay inaan garanayo inaad been sheegayso inaan garanayo mar kale wuxuu is waxaad isku daydaa walcaadiyaati dabxan ayuu maqlay dabeedna wuxuu is iyada markaa bal haddaa ka dheego markaasuu wataaxinaati taxnan taaxinaadku waxa weeye waa dumarka wax midximinaya hadal noocaasa ayuu dabeedna markaa sheegay oo iska liida marka icjaaskii qur'aanka waa lagu fahmayaa balaaqada asraartii qur'aanka ayaa lagu fahmaya lagu garanaya oo macnayaashii ayaa markaa si fiican loo fahmaya maxaa markaa u dhaxeeya bayna tarkiibin wa tarkiib laba tarkiiboo isku macno sheegaya maxaa farqiga dhexeeya siday labadaa tarkiib u kala mudan yihiin siday u kala qiimo badan yihiin waxyaalaha lagu haleelaya ka mid yacni waxyaalo badan oo fawaa'ida ayaa markaa ku sugan hadduu qofku aad u mamaaraseeyona waxyaaluhu ka dheefayo waxaa ka mida malaka nowcan maa inuu u yeelan karo oo markaa dee xoogaa uu barbaarin karo awoodda uu leeyahay hadal baliiqa inuu ku hadlo hadduu fannigan markaa waxa weeye uu aqoon markaa u yeesho dabeedna funuunta kale ee marka carabiyadana ku kabo keligii kaafi maaha marka fawaa'id badan baa ku jira mawduuc ayaanu ku sii dheeraan kutubta marka laga allifay iyo cidda wax ka qortay marka aynu sheegayno waagii hore dee waxay ahayd balaaqadu saliiqay iska ahayd siduu shaacirkiiba yidhi walastu binaxwiyin yaluuku lisaanahu walaakinii saliiqiyun aquulu fa ucribu ma ihi nin naxwi ah oo qawaacidda naxwo intuu bartay carabka la raacraacaya ma ihi halkaa ha jabinin halkaasi faacil bay ahaydoo waa godantay halkani mudaaf bay ahayd oo hoos dhigan tahay halkani mafcuulu bihi bay ahaydoo way kor dhigan tahay yacni markaa nin sidaa ula raacraacaya oo qawaaciddii marba isle ayaanad jabine la eego ma ihi walaakinii saliiqiyun aquulu fa ucribu waxaan ahay mid saliiqo loo nisbeeyo carabiyadu dabiica ii tahay waa afkaygii hooyaa ku barbaaray maanta waxa weeye markaad af soomaaliga ku hadlayso inkastoo af soomaaligiiba dhallinyaro badan dee laga yaabo inuu aad uga daciifayba haddana miyaad is odhanaysaa waad laxnin doontaa oo meeshii labka markaad sheegayso dhadig baad u isticmaali doontaa markaad dhadiga sheegayso lab baad u isticmaali doontaa meeshii aad godi lahayd waad kordhigi doontaa yaad saa is odhanaysaa sida aanad uga fakerayn markaad doonayso hadal inaad ka hadasho waxaad ka fekeraysaa un macnaha markaa aad doonayso inaad sheegto laakiin alfaaddii iyadoo iska diyaarsan bay sidaa usoo baxaysaa oo hadduu doono qofku markaa uu dudubinayo hadda maaragta sariiqa markuu yahay waa saas si dabiiciyuu ugu hadlaya waan idhaahdaa wuu icraabsamaa icraabta waa waafaqaya cilmulicraabna nin bartay ma ihi waagii hore saas yada abaa markaa naxwuhu dee ahaa oo sarfigu ahaa oo balaaqadu ahaa naxwuhoo keliya maahee funuunta kale ee markaa cilmulwasaa'il saasay ahayd iminka cilmulusuulka markuu sheegaayo saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya awalu man allafahu fi lkutubi maxamed ibnu shaafici almualibi wagayruhu kana lahu saliiqa milu ladii lilcurbi min khaliiqa yacanii cid markaa fannigan usuulka wax ka allifta waxa ugu horreeyey shaafici oo kitaabka alrisaala la yidhahdu qoray hadda markan leeyahay shaafici baa ugu horreeyey cid wax ka qorta ma aha culammada kale inaynay aqoon maa garanayaan culammada kalena wa ghayruhu kaana lahu saliiqa culammada kale aan shaafici ahayn cilmigan usuul fiqigu saliiqu u ahaa mislu ladii lilcurbi min khaliiqa sida markaa carab wixii u sugnaaday oo tabiico ah oo kale ay ahayd ayaa cilmigan usuulkuna tabiica u ahaa may garanayeen istilaaxaadkan markaa hadda la soo darrisiiyey ee magacyada loo sameeyey shay la garanayaa magacyo loo sameeyaa markaasaa laga yaabaa in markaa magacyadaas dee la qariibsado imka af soomaaliga haddii naxwa loo qoraya dee naxwihii ruuxu marka istilaaxyada loo sameeyey ma garanayo waa istilaaxaad laakiin marka hore waa iska garanayey asal ahaan yacni sida marka af soomaaligu yahay laakiin istilaaxaad haddii la soo darisiiyo maxay istilaaxaadka ku magacaabeen af soomaaliga markay sheegayeen ficilka markay sheegayaan maxay yidhahdeen fal bay yidhahdeen marka tacbiirka waxa weeye laga cabbiraayo istilaaxaad soo dariye wey iminka saxaabadii erayga faacil iyo de mafcuul iyo marka tacaabiirta noocaas ah iyo waxa weeye marfuuc marka kani inuu yahay oo yacni dama lagu rafciyey ama kani marka waxa weeye uu yahay mudaaf ilayhi yahay yacni marka waxa weeye iyo tacaabirta noocaas oo kale agtooda mustalaxaad kama ahayn laakiin haddana marka carabiyadu waxba kama qarsoonayn wax ka qarsoonaa ma jirin marka almuhim culammadii wuxuu ahaa tabiica ayuu u ahaa balaaqada waa garanayeen waagii jaahiligii baa balaaqadii aynu sheegnay in la isticmaali jiray fasaaxada in lagu beretami jiray in waxa weeye gabayada la tartansiin jiro la isbarbardhigi jiray yacni qur'aankii markaa aad baa wax looga qaatay yacni ashcaartii carbeed marka waxbaa laga qaatay culammadii macaanida markaa qur'aanka wax ka aliftay iyo culammadii carabiyada wax ka aliftayba waa sheegeen alimaam sibaweyhi kitaabkiisa uu carabiyada ka qoray alkitaab uu bixiyey naxwo keliya uguma talagelin ee naxwo waa ka hadlay oo sarfi waa ka hadlay oo balaaqo waa ka hadlay laakiin miisaanku wuxuu u badnaa naxwo iyo sarfi ashyaa badanoo balaaqo ah baa ku jirtay kitaabkiisa ou kaga hadlay culammadii qarniga labaad aakhirkiisa noolayd saas si la eg macaanil qur'aan markay wax ka qoreen ashyaa badanoo balaaqadii bay sheegeen masalan waxaa la yidhaahdaa abu cubaydah macmar ibnu musanna saaxibu majaazi alqur'aan waxaa la yidhi nin eh, amiira isagoo la jooga ayaa su'aal la weydiiyey waxaa lagu yidhi dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaadiin shay marka shay lagu shabbahayo waxa la yaqaannaa shay majhuula oo aan la garanayn ayaa shay macluuma oo la garanayo lagu shabbahaa tashbiihani noocuu yahay waa maxay madaxyada shayaatiinta dadku ma yaqaaniin ka wax lagu shabbahaya mushabbahu bihiga noqonayana waa inuu macluum yaho marka hore la garanayaa marka sidee wax loogu shabbahayaa shay aan macluum ahaynoo marka horeba dadku aynay garanayn la suu yahay ila shaygan marka shayga la ilxaaqinayo waxaa looga jeedaa kani wuxuu la mid yahay shayga noocaasaa taqaaniin maa macnaa hada tashbiih baa lagu yihi dabeedna wuxuu ku jawaabay waa usluub luqatulcarab lagu yaqaano waa ashyaada qaarkood oo dadku xaqiiqatan aynay u garanaynin laakiin ay takhayulayaan khayaali ahaan bay dhacda in wax lagu shabbaha yaanaad maqal buu ihi shaacirkii inuu yidhi ataqtulunii waalmashrafiyu mudaajici wa masnuunatun zurqun ka anyaabi akhwaali wuxuu soo qaatay beyt aan filaya inuu leeyahay imru'ulqays inbaa nin wuxuu ku yidhi waan ku dilayaa marka ataqtulunii iyo ayaqtulunii labadaba waa loo soo naqliyaa ma wuxuu i dilayaa buu yidhi iyadoo yacnii seeftii ay dhinacayga ku jirta miyuu i dilayaa suu i dilaa wa masnuunatun zurqun ka anyaabi akhwaali war ma madmadow oo aad mooddo shayaadiinta miciyahoodii aad moodana aan haysta buuri war maha aan haystaa waxaad mooddaa inay la mid yihiin miciye shayaadiin ka anyaabi aqwaali aqwaal waa jamcu guul laa guula marka waa usluub lugatulcarab lagu yaqaan buu buuri markiibuu noqdayo kitaabka majaasulqur'aan saasuu ku allifay baa la yidhahdaa si u caddeeyo macaanida noocaasee dadka qaarkood ay istiqraabayaan si u waadixiyo u caddeeyo abu cubayda macmar ibnu musanna wuxuu ahaa sheekh mucamara cimrigiisuna dheeraaday boqol sano ayuu noolaa baa la yidhi boqol iyo tobankiibuu dhashay laba boqol iyo tobankii hijrigana waa dhintay raximahullah baabka majaaskaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala ee bacdu ahlicilmi markay majaaska inkirayaan waxay yidhaahdaan majaaska uu alifay ee uu sheegayo ugama jeedin majaaskii hadda majaas loo yaqaano ee waxaa looga jeedaan maa yajuusu fi lluga waan xaqiiqadii diiday laakiin taa calaa kulli xaal waxaynu u dibdhiganaynaa warka noocaasa nadar baa ku sugane mawdica markaynu ka hadlayno majaaska aynu ka hadlayno alxaqiiqa waalmajaaz ayaynu markaa u dibdhiganaynaa insha allahu tacala ashyaa badan oo balaaqo ka mid a ah ayuu caddaynayaa macmar ibnu musanna kitaabkiisa majaazulqur'aan ku caddaynaya marka culammada wax ka aliftay waxaa ka mid a ah farraa shiikhii la odhan jiray oo isagana isku wakhti ahaayeen oo mutacaasirayn ay ahaayeen laba boqol iyo wax yar isaguna dhintay mala macmar ibnu musanna baaba ka geeri dambeeyey laba boqol iyo dhowr sano aan filayaa inuu dhintay isaguna wuxuu allifay kitaabka laha macaani alqur'aan ashyaa badan oo balaaqo ah ayuu macaani lqur'aanka ku sheegay waana culammadii qarnigii labaad ayuu ka mid yahay sibawey hore usoo sheegnay culammada kale wax ka allifay ashyaa badan bay markaa sheegeen oo culammadu min khilaali kutub markay ahlulbidac ama ahludalaal ay radinayeen ay ku dhex sheegeen sida ruduuddii marka ay radinayeen dadkii ahlu dalaalka ahaa ay ku tilmaameen oo culammadu ay baraarujiyeen ama imaam albukhaari ha ahaado ama waxa weye imaam axmed ha ahaado ama kayrkood ha ahaadaan khaliifo khulafadii cabbaasiyiinta ka mida oo la odhan jiray cabdullaahi ibnulmuctaz la odhan jiray ibnulmuctaz waxa uu dhintay laba boqol iyo lix iyo sagaashankii hijiriga waxa uu allifay kitaab kaga warramayo ashyaa badan oo badiica kaga warramay toddoba-iyo toban nooc oo badiica baanu sheegay albadiic baanu ku magacaabay laakiin badiica hadda mubawabka ah ee la yaqaano ee qaybtan dambe balaaqada lagaga hadlo keliya kama warramay oo culammada qaarkood baa erayga badiicinta isticmaalaan uga jeedi jiray macna albalaaqa ashyaa macaanidii iyo bayaankii ka mida iyo ashyaa badiica hadda markaa ka midaba waa kaga warramay marka wuxuu ahaa nin waxa weeye adabka iyo shicirka iyo carabiyada iyo aad markaa waxa weeye ugu baacdheer buu ahaa boqorna waa noqday boqorka markuu noqday reerkii boqortooyada laftiisa ku kacay dabeedna markaa waxa weye habeenkii la boqoray maalin keliyuu boqor ahaa dabeedna waa la dilay nin caalimaanu ahaa waxaa ka dambeeyey qudaamat ibnu jacfar nin la yidhaahdo laba boqol iyo toddobiyo soddonkii hijriga dhintay qudaamatu ibnu jacfar ashyaa badan buu isaguna ku daray ashyaadii uu sheegay ibnulmuctaz uu sheegay oo saddex iyo toban nooc oo kale ayuu sheegay marka majmuucu waxay isku noqonayaan ilaa soddon nooc jaaxid oo isaguna muctasiliya soo baxay oo carabiyada iyo balaaqada iyo bayaanka iyo ashyaadaas iyo adabka aad ugu baacdheeraa waxa uu allifay bacdu lkutub ou qaar kaga hadlayo icjaaska qur'aanka iyo qaar kaleba waa allifay waxaase kutubtiisa ugu sii muhiimsan kitaabka la yidhaahdo albayaan watabyiin albayaan watabyiin kitaabka la yidhahdo ayaa ugu muhiimsan camru bnu baxrin ayaa la odhan jiray magaciisa aljaaxid baana laqabkiisu ahaa wuxuu dhintay saddex boqol iyo shan iyo kontonkii hijriga ayuu dhintay waxaa soo baxay isaguna abu hilaal alcaskari assinaacatayn kitaabka la yidhahdo allifay wuxuu dhintay saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii hijriga ayuu dhintay waxaa ka dambeeyeoo soo baxay ibnu sinaan alkhafaaji oo afar boqol iyo lix iyo lixdankii dhintay wuxuu alifay kitaabka la siru lfasaaxa waxaa ka dambeeyeoo soo baxay oo isku wakhti ahaayeen mutacaasirayn bay ahaayeene shaykhulbalaaqa cabdulqaahir aljurjaani oo dhintay afar boqol iyo koob iyo toddobaatankii sida la arjaxo culammada qaarkoodna ay yidhaahdaan afar boqol iyo afar iyo toddobaatankii hijriga ayuu dhintay ay yidhaahdaan laakiin waxaa loo badiyaa afar boqol iyo koob iyo toddobaatankii hijriga inuu dhintay wuxuu lifay laba kitaab oo la kala yidhaahdo dalaa'il alicjaaz iyo asraaru lqur'aan labada kitaabba waa matbuuc isaga ayaa waxaa la yidhahdaa shaykhu lbalaaqa waa waadicii fanniga yacni markaa soo ururiyey ayay culamadu markaa ku sheegaan cabdulqaahir aljurjaani waxau ahaa sheikh shaafici ah waxaanuu ahaa ashcariyu lictiqaad waxaanay culammadu ictibaariyaan inuu ahaa waadicii fanniga isu soo ururiyey inuu ahaa oo labadiisaa kitaab ay asal u yihiin fanniga turaaskii culammadii ka horraysay iyo wuxuu ku darayba ayuu labadaa kitaab ku jamciyey labada kitaabba waa la daabacay laakiin waxaa la yidhi ma habaysna oo labada kitaab si murataba oo nidaamsan uma marka alifna laakiin masaa'ishu inuun ururiyo ayuu aad iyo aad isugu taxallujinayo isgu dayey waxaa ka dambeeyey zamakhshari maxmuud ibnu cumar oo shan boqol iyo siddeed iyo soddonkii hijiriga ayuu dhintay waxaa alifay kitaabka la asaasu albalaaqa kitaabkiisa kashaafka ana aad iyo aad buu masaa'il badan oo balaaqo ah uu u dhex dhigay kitaabkiisana tafsiirkaana aad iyo aad buu ammaana aad yo aad ayuu kitaabkiisa markaa u ammaanay laakiin culammadu waxay ku naqdiyaan ictiqaadkii muctasilada wax ka mid ah ayuu ashyaada qaarkood dhex geliyey oo aad inuu markaa weliba si aan la dareemayn intuu u dhigo dadka u dhuubo oo u qurxiyo oo si maldahanaynay u dareemayn si ay u aqbalaan oo u qaataan ayuu kitaabkii ku dhex guray wuxuu yidhi ina atafaasiira fi ddunya bilaa cadadin walaysa fiiha lacamrii misluka ashaafi tafaasiirta adduunyada aad iyo aad bay ugu badatay buuri oo tiro ma leh cimrigaygaan ku adkaynayaaye kashaafkayga mid la midi kuma jira buu yidhi kutubta tafaasiirta dabeedna markaasuu wuxuu odhanayaa in kunta tabqi lhuda falzam qiraa'atahu faljahlu kaddaa'i walkashaafu kashaafii haddaad hanuun doonayso qiraa'adiisa laazim buu yidhi waayo jahligu cudur oo kaluu ka dhigan yihi kashaafkuna kashaafii cibaaro baliiq oo adabiyaa buu isticmaalaya shinaaska ku sugan hadda eeg waalkashaafu kashaafi kulahaa siiq ahaan waa isu eg tahay kashaaf iyo kashaafii yacani waxaa weeye laba kelmadood oo laysku daro midna kaafu tashbiihi yahay midna ashaafi yahay baa kashaafii isku noqday ka horna waa kashaaf calaa kulli xaal ictiqaadkii wixii kaa kharibayaa looma dhowaado culamo badan oo markaa bidcada ictisaalka khilaafsan ayaa markaa qoray tafaasiir qoray balaaqadii inay markaa caddeeyaanna isku dayey qaarkoodna ay soo ikhtisaariyeen kitaabkiisaoo ay ka saareen ashyaadii ictisaaliyaadka sida waxa weeye tafsiirka baydaawiga iyo tafaasiir kaleba culamada qaarkoodna waxay sameeyeen tacliiqaad inay markaa sameeyeen oo ashyaadii markaa ictisaalka ku jiray inay ka guraan oo radiyaan oo caddeeyaan bay isku dayeen oo ibnu naasiriddiin ka mid yahay oo culamo kale ka mid yihiin oo badan culamo badan baa marka waxa weeye tacaqubay tacaqubaadkoodu marka aad bay u bateen waxaa intaa ka dambeeyey sheikh la odhan jiray siraajuddiin abu yacquub yuusuf ibnu maxamed assakaaki waxa uu isaguna ahaa min almuctazila wuxuu dhashay shan boqol iyo shan iyo kontonkii waxaanu dhintay lix boqol iyo lix iyo labaatankii hijriga wuxuu alifay kitaabka leh miftaaxu lculuum kitaabka miftaaxu lculuum la yidhaahdo culuumtii carabiyada ayuu kaga hadlayaa hadday tahay naxwaheedii iyo hadday tahay sarfigeedii iyo hadday tahay balaaqadeedii qaybta saddexaad alqisma ahaalis wuxuu ka dhigay albalaaqa waxaanu soo khulaaseeyey labadii kitaab ee asraaru alqur'aan iyo licjaaz ee u allifay cabdulqaahir aljurjaani inuu soo khulaaseeyo tahdiibiyo ou tartiibiyo oo u nidaamiyo oo u soo dhoweeyo oo u khulaaseeyo oo si loo diraasayn karo oo urursanoo nidaamsanoo murataba inuu alifo markii saasi ay dhacday mashaayiikhdii ka dambaysay waxay sameeyeen inay kitaabkiisa qaybta balaaqaduun talkhiisiyaan oo soo kooban culamo mutacadida oo kala duwan baana talkhiisiyey oo uu ka mid yahay jalaaldiin alqaswiini wuxuu ku talkhiisiyey kitaabkiisa la yidhaahdo talkhiisu lmiftaax kitaabkao dhanna ma talkhiisina inta balaaqada abes ah oo qaybta saddexaad ah ayuu talkhiisiyey cunwaanka marka la arko waxaa laga yaabaa in lays yidhaahdo kitaabkao dhan ayuu talkhiisiyey mase aha wuxuu talkhiisinayaa waa alqism athaalit faqad waa qaybta balaaqada ku saabsan waxaa ka mid ah badruddiin ibnu maalik oo isagu ka horreeyey oo isaguna wuxuu allifay almisbaax waa talkhiis lilmiftaax talkhiis lilmiftaax weeye yaxya bnu xamza oo isaguna shiici ah ayaa isaguna wuxuu allifay atiraaz ayuu allifay calaa kulli xaal labada markaa talkhiis aynu sheegnay talkhiisyo kale waa jiraane waxaa sii muhiimsan bay culammadu yidhahdeen ka qaswiini jalaadiin qaswiina waxa uu dhintay toddoba boqol iyo sagaal iyo soddonkii hijiriga ayuu dhintay talkhiisulmiftaaxaas bay culammadii dabeed ku dul wareegeen iyo miftaaxii aynu soo sheegnay qaar nadmiya qaar sharxa qaar xaashiyeeya qaar khulaaseeya qaarba markaa gees ula kaceen suyuudi waxa uu allifay kitaabka laha cuquud uljumaan oo alfiye ah alfa beyt oo balaaqa ah wuxuu nadminayaa talkhiisu lmiftaaxa ayuu nadminayaa zawaa'id kaleoo kutub kale uu ka soo faa'iidaystayna waa ku daray marka talkhiiskiiyo dheeraadba waa nadmiyey marka cuquuduuljumaanku aad buu muhiim u yahay shuruux badanna waa leeyihi shuruux badanoo mutacadidu leeyihi talkhiisu lmiftaaxu waa muhim shuruux badan baa la sharxay shuruuxu talkhiis gaar baa loo daabacay iyagoo sharxiyo isdul saarsaaran ah ilaa lix sharax inay yihiin baan filayaa qaar gaar loo kala daabacayna waa jiraan sida caruusulmiftaax oo uu leeyahay ibnu subki bahaa'uddiin assubki inaan markaa uu dhalay taqyadiin assubki oo bahaa'uddiin la odhan jiray aan ahayn sheikha marka usuuliga taajuddiin aan ahayn ayaa jira bahaa'uddiin baa la yidhahdaa xagga balaaqadu isagu ku sheeganaa waxa waxau leeyahay caruusulmuftaax buu leeyey marka waa sharax laba mujallad ah waa matbuuco waa daabacan yihi beledkana waa laga helayaa kolle hargeysa makaatibteeda waa keenaan waa laga heli karaa jalaadiin khaswiini laftiisu kitaabkii inuu xoogaa yara adag yahay buu dareemay dabeedna aliidaax buu allifay oo xoogaa marka waxa weeye furfuran oo ugu talagalay bimasaabati sharxi oo kale laakiin aanu dul saarine gaar uu qoray marka idaaxu waa idaaxu talkhiis yacni saas weeye wadaad masri ah oo buqyatuliidaax isaguna qoro xoogaa sii tawdiixiyeyna waa jiraa isagoo mujallad weynaa la daabacay buqyatuliidaaxa ah, oo saddex juz ka kooban laakiin isku mujallad ah calaa kulli xaal kutubta balaaqada kutub fara badan baa laga allifay nadmiyo badanna waa laga nadmiyey nadmiyadu waxay leeyihiin qaar kooban qaar dhexdhexaad ah qaar fara badan baaxisiinta qaarkood waxay sheegeen konton nadmi in ka badan oo balaaqo ah in la nadmiyey laakiin calaa kulli xaal haddii waxa weeye kutubtaa balaaqada qaarkood la akhristo oo ruuxu markuu kitaab miftaaxa akhristo kitaab roon oo markaa waxaweye kutubtii balaaqada ka mida u akhristo wixii ka dambeeya macluumaadkii bay celcelinayaan marka wuxuu u baahan yahay si uu balaaqadii u yacni markaa tadawuqo oo u dhadhansado oo u fahmo inuu waxa weeye dhex galo hadallada markaa aadka u baliiqa ah waxaana ugu horeeya kitaabka qur'aanka ah tafaasiirta marka waxa waa bayaaminayaan kutubta ictinaaga ku samaysa ee tafaasiirta balaaqada aad u caddaynaysa inuu waxa weeye taalacdo waa muhim mar labaadka axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam iyo shuruuxaadka lagu sharxayna yacni iyagana balaaqa aad iyo aad u badan baa ku jirta waa mastarka labaad ee balaaqada waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa ablaqu nnaasi wa afsaxuhum qawlan dadka kuwa ugu fasaaxada badan buu ahaa yacni uguna balaaqada badan markaa saas aawadeed kutubtaa in loo noqdo aad iyo aad ayay markaa muhim u tahay laakiin marka hore bal in la ogaado bal istilaaxaadkooda iyo macaanida ay sheegayaan iyo in la fahmaa aad bay muhim u tahay kitaabkan hadda aynu joognaa waxaa la yidhaahdaa duruusu lbalaaqa laba magac baanu leeyahay mar waxa weeye qawaacid allugati alcarabiya cunwaankaa waa lagu daabacay waxaa kaloo lagu daabacay duruusu albalaaqa wuxuu caan ku yahay duruusu albalaaqa laakiin dabacaadka qaarkood waxaa lagu daabacay qawaacid allugati alcarabiya iyadoo qaybtii naxwaha ahayd iyo qaybtii sarfiga ahayd iyo qaybtii balaaqada ahayd la ysku daray ayaa dabcadaha qaarkood lagu soo saaray oo lagu daabacay cunwaanka guuda marka uu lahaa wuxuu ahaa qawaacid allugati alcarabiya carabigaasina wuxuu ka koobnaa saddexda qayboodba naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada alkitaabu athaani ayaa marka wuxuu ahaa balaaqadii kasaa loo daabacay laba boqoloo safxo ayuu markaa matnigu noqonayey qawaacid allugati alcarabiya oo duruusu naxwiya iyo duruusu lbalaaqa ayaa labadii marka waxa weye kulansan yihiin oo saa la ysugu daray saas ibnu cuthaymiin marka uu sharxayo uu odhanaayo qawaacid allugati alcarabiya dabacaadka qaarkoodna lagu daabacay sida dabcadii mu'asasatu ashaykh kutubta shiikha mu'asasadii daabici jirtay dabcadaa waxaa lagu daabacay yacni sharxu lbalaaga min qawaacid allugati alcarabiya cunwaankaasaa lagu daabacay sheikha ibnu cuthayminna laba goor buu kitaabka sharxay mar wuxuu sharxay wakhti horeo qadiim ah ayuu sharxay marna waxay ahayd awaakhira xayaatihi kun iyo afar boqol iyo sagaal tobankii geeridiisii wakhti yar ka hor saas aawadeed sharaxa badin maayo markan labaad marka horu labada sharaxu badnaa laakiin markan labaad wuxuu odhanayaa sheikhu ma badinayo sharaxoo tacliiqa waan yaraynayaa waayo waxaan ka baqayaa inaan dhammayn waayo maadaama aan ka baqaayo inaan dhammayn waayo sharaxa ma badinayo haddana dabcadaha haysataan waa idinku taallaayo qaybta macaanida markuu hadalka dhammeeyo baa hadalkaasi ku qoran yahi baa hadalkaasi ku qoran yahi markaa dabcadaha kitaabka la daabacay dabcado fara badan baa la daabacay waayo sheekh ibnu cuthaymiin xuquuqu dabci wax la yidhahdo ma lahayn kutubtiisu waxay ahayd yacni muslimiintao dhan bay u sugnaatay ciduu ka ceshanaya ama u diidaya ma jirin wax raatibana kama qaadan jirin kutubtiisaas saas aawoodee fii xayaatii iyo bacda mamaatiba aad baa loo daabacaa dad fara badan baa soo saaray laakiin dabcadaha badankooda akhtaa baa ka buuxda dabcadaha la daabacay laba dabcadood baa ugu fiican waa dabcada maxamed ibnu falaax u daabacay ee kuweyd lagu daabacay waa dabcadaas waxay tahay dabco fiican weeye weliba tacliiqaadna meelaha qaarkood tambiihaad yaryar waa ku darayaa laakiin waa tabca aniqa dabcada labaad waa tabcada mu'asasatu shaykh ay taabacday ee ibnu xazmi ay soo saaray ibnu xasmi dabcada ahi daaru ibnu xasmi ay soo saartay mu'asasatu shaykh baana taabacday dabcadaasi waxay asal ka dhigatay sharaxii hore ee ballaadhnaa bay asal ka dhigatay dabcada mu'asasatu shaykh oo waxaa la yidhahdaa codkeedu xoogaa waadix ma ahayn marka taasay asal ka dhigatay sharaxii dambana meelaha qaar bay wax ka qaadqaadato kaga dartay sidaas aawadeed dabcadaas iyadoo mujallad ahoo weyn bay soo baxday iyadoo mujalladoo weyn ayay soo baxday ciddii u baahani nadku ka heli karaa aw kala bixi karaa ama ka daabcan karaa laakiin waa fara badan yahayoo afar boqoloo safxay ku dhowdahay afar boqoloo safxo khadkuna waa waaweyn yahoo far waaweyn bay ku qoreen kollay sharaxa halkan ku yaallana sharax ka badan ba halkaas ku yaalla labadaa dabcadood baa ugu fiican kitaabka waa la sharxay culamo kala duwan baa sharaxday culammada sharaxday waxaa ka mid a sheekhii la odhan jiray maxamed yaasiin ibnu ciisa alfadani alundunisi almakki sheekh culammada maka ka mid ahaa laakiin asalkiisu indunisiya ka soo jeeday reer makana ahaa kutub badanna leh sharax buu ku leeyahay la yidhaahdo xusnu siyaaqa sharxu duruusi albalaaqa waana sharax matbuuca ciddii u baahani waxay ka heli kartaa nadka sharax labaad waa la sharxay wadaad hindiya sharxay waayo madaarista hindiya kitaabka muqarar baa laga dhigay maadaama madaarista hindiya muqarar kitaabkan laga dhigay qiimaha uu leeyahay daraaddeed sheikh hindiya sharxay oo la odhan jiray abulafdaal moxamed fadli raambuuri sharaxiisa wuxuu u bixiyey shumuusulbaraaca ayuu u bixiyey isaguna waa matbuuc baakistaaniya baa lagu daabacay waagii horena markaa masar waa lagu daabacay sharaxaas laakiin ka masar waadix ma aha sharaxa masar lagu daabacay sharax waadixa maaha coogaa waa laga daalayaa ama akhrintiisu dhib bay leedahay laakiin ka baakistaan lagu daabacay baa fiican waadixna ah ibnu cuthaymiin waa shiikhii saddexaad ee sharxay kitaabka inkastuu markaa ay ahayd duruus la tafriiqiyey oo sharax taxriiriya aanu ahayn shiikhii saddexaad ee kolle aynu aragnay ee sharxay weeyaan marka insha allahu tacaala bal caawa muqadimadaas ayay inoogu joogaysaa habeen dambaynu in sha allahu tacaala darsiga aynu laqbada bilaabi doonnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk